alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay amarka sharciga iyo amarka kowniga maxaa u dhexeeya alamru alsharciy waalamru alkowniy alamru sharciyu waa waxa sharci ahaan laynooga dalbay waa amar sharci ah waxaana soo hosgelaya nahyiga sharcigana waa soo gelaya oo tabacan ayuu u gelaya sidaa sameeya marka laynagu yidhi sharcan aqiimu asalaa wa aatu zakaa wa sharciya waxa macna alamri lahina waxa weeye amarkii sharcigaa bay soo gelisay wax kastoo sharci ahaan laynooga dalbay ama laynoogu diiday waxay noqonaysaa amri sharci amaa alamru alkowney amarka kowniga ama qadariga ah waa wax markaa innaga laynagama dalbin laakiin ilaahay baa qadaran yacni sidaa doonay inay markaa noqoto ashyaada uu abuuraayo wuxuu ku abuurayaa ilaahay amar kowni ah amri kowni ah inama amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ashyaaduu markaa samaynaayo wuxuu ku samaynayaa biamri kowni ayuu ku samaynaya bimacnaa qadari ashyaada uu hayiraayo si kale ka yeelaayo wuxuu markaa ku beddelayaa amri kowni ayuu ku beddelayaa kunuu qiradatan khaasi'iin haakada wax kastuu ilaahay qadar ahaan u samaynaayo waxay noqonaysaa ciduu ciqaabaayo ciduu u nicmaynaayo ciduu kor u qaadaayo ciduu hoos u dhigaayo ciduu cisaynaayo ciduu qani ka dhigaayo ciduu noolaynaayo ciduu dilaayo ciduu abuuraayo wahaluma jara waxay noqonaysaa amri kowni marka qadaran wuxuu ilaahay u samaynaayo yani waxay noqonaysaa amarkii kownigaa bay noqonaysaa kun buu shay kastaba ilaahay ku abuuraa waa amri kowni ashyaada uu ciqaabaayo ama ashyaada markaa uu bedelaayo ama doorinaayo wuxuu ku bedelayaa biamri kowni wahaakada wuxuu baabiinaya saas si laag marka amriga sharciga iyo amriga kowniga ah mid walba allah buu ka dhacayaa nabigana calayhi salaatu wasalaam awaamirta uu markaa nebigu dadka amraayo ama ka reebayana wuxuu ku amraya ama ku reebayaa biamrin min allah waa waxyi ilaahay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka calaa haadaa baa amriga kowniga ee amriga sharcigii ku kala baxaya waa yahay su-aal kale waxay ku saabsan tahay dadka qaarkood waxay isticmaalayaan alfaad oo cibaadada waa soo marnay inay tahay gaayat dulli maca gaayat lmaxaba marka waxyaalo aan shareecadaba ku sugnayn oo baatila dadka qaarkood intay sameeyaan bay waxay odhanayaan waa cibaadaysanay sida fitan buu samaynayaa ama dhiig muslim buu gelayaa iyo wax la mid a ama dagaalada markaa qabyaaladda ah ee fitanka ee casabiyadda ah ee baatilkaa ah buu markaa la imanaya markaasuu odhanaya waa cibaadaysanay ta noocaasi waxa weeye aad iyo aad bay khatar u tahay waayo in shay shareecadu markaa xaaraantinimaysay in cibaado lagu magacaabo dee khatarteedaay leedahay khatarteeda ayay leedahay waxaanay noqon kartaa istihzaab bishariica shareecadii oo lagu dheleelaayo ayay noqon kartaa hadduu garanaayo qofkani inuu markaa ay sidaas tahay hadduu waxawiilanaayo ama jahli ku sugan yahay ma dhici kartaa inuu markaa ka baaqdo xukunka uu keensanayo arrinkaas ama ta'awul arrinka noocaas uu ku dhacay laakiin isagoo garanaya waxaan inu markaa yahay shay xaaraanan bannaanayn haddana inuu cibaado ku magacaabaa waxay tahay mid aad iyo aad khatarteeda wey marka waa in laga taxadiraa aad la ysaga jaraa yacni qofkuna wax kastuu yidhaahdo waa loo qoraya maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid wax kastuu yidhaahdo laba malag baa markaa ayaa qoraya camalkiisa iyo wadhaahdiisa iyo waxa uu sameeyaba hadday khayr tahay iyo hadday shar tahayba wax walba waa la qoraya aakhiro dadka qaarkood waxay isku cilkaambiyaan waxyaalihii marka ay ku hadleen ama ay yidhaahdeen waxay la yaabaan yacni kitaabkii laga qoray iyo waraaqihii camalkooda lagu qoray markay arkaan iyadoo wax walba ku qoran yihiin wax yar iyo wax weynba ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ila axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada waxay odhanayaan muxuu yahay kitaabkana aan markaa wax yar iyo wax weyn midnaba dhaafayn ay wax walba qorayaan wax walba ay ku qoran yihiin ashyaa u iska ilaaway ashyaa uu yaraysanayey baa kaga soo baxay marka waxa weeye qofku intuu nool yahay fursad buu haystaa albaabka towbadda u furan laakiin hadduu dhinto albaabkaasi waa ka xidhmay ma helaayo wakhti uu ku toobad keeno markaa naftu ay soo gaadho dhuunta ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugargir ilaahay toobadda addoonka waa aqbalaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin laakiin hadday halkaa soo gaadho albaabkii towbaddu waa xidhan yihi albaabkii towbaddu waa xidhan yihi hadduu markaa codsan lahaa in nus daqiiqo lagu daro cimrigiisa si uu markaa u toobad keeno yacni ilbiriqsi loogu dari maayo abadan hadduu yahay marka waxaa weye akhna annaas dadka ka ugu qanisan ee ugu xoolaha badan oo uu is odhan lahaa yacni daqiiqad nuskeed wax ka yar ha lagu siyaadiyo ama ha lagu soo nooleeyo si waxa weeye markaa aad wax markaa uga daba tagto ama u toobad keento ma helaayo ya ida jaa ajaluhum falaa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajalkoodu markuu yimaado yacni saacadna kama hormarayaan saacadna kama dibdhacayaan saacadda waxaa loo jeedaa aqalu juz'in min azaman tan lixdanka daqiiqa ah looma jeedo laakiin saaca waxaa laga tilmaamayaa wakhti aad u yar xataa lama noolaynaayo kulay ku tahay ilbidhiqs haakada marka fursadda qofku intuu haysto waa inuu markaa ka faa'iidaystaa oo toobad keenaa yacni waxa weeye un iska ilaaliyaa waxyaalaha markaa uu naarta ku gelaayo hadal uu qofku markaa si yar u yidhi baa dhici karta inuu naar ku galo ina alrajula layatakallamu bilkalimati laa yulqii laha baalan wa inahu layahwi biha fi nnaari sabciina khariifa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku yidhi ninku wuxuu ku hadlaa kelmad buu ku hadlaa kelmaddaasoo aanu markaa muhimmad weyn siinayn oo aanu danka gelin waa la yar tahay waa la sahlan tahay si yar buu isaga odhanayaa waxaana laga yaabaa kelmaddaasi inay naarta ku riddo oo waxa weeye naarta gunteeda ay markaa masaafo yacni loo soconayo toddobaatan sano ama toddobaatan dayrood inay markaa naarta gunteeda ku tuurtaa laga yaaba bisababi hadii alkalima marka kelmad baa qofku markaa naar ku geli karaa kelmad baanu janno ku geli karaa khaatimadana ilaahay baa og inama alacmaalu bilkhawaatiim camalladu yacni khaatimooyinka ugu dambeeya ugu muhiimsan khaatimada ugu dambaysa haddii qofka markaa loogu khatimo khayr iyo haddii shar loogu khatimo dee waa kala duwan tahay midna waa khaatimatun xasana nas'alu allaha xusnaha midna waa khaatima sayi'a nacuudu billahi minha waxaynu ku soo jiray kitaabkii salaasat lusuul baynu ku soo jiray aayadda aynu soo maray allah uu yidhi yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun allah wuxuu yidhi ucbuduu rabbakum rabbigiin caabuda khaaliqiinna idin abuurtee idin mulkinaaya ee idinku barbaarinayo nicmooyinka caabuda aladii khalaqakum kaasoo idin abuuray waa sifo alladiida waxaa laga sifaynaya rabba baa laga sifaynaya sifadaa loogama jeedo ixtiraas in wax lagu bixinaayo waxaa la yidhahda sifa kaashifa la yidhahdaa sifada waxaa u qaaliba inay ixtiraas faa'iidayso wax lagu saarayaa u badan laakiin waxay kale u timaadaa iyadaan waxba lagu saarayn oo la yidhahda sifa kaashifa sifa kaashifa waa maxay waa sifo takshifu almawsuufa wa tuwadixu waxay faydaysaa oo sii caddaynaysaa la sifeeyaha ixtiraasna ma faa'iidaynayso wax laguma saaraayo oo bimacnaa loogama jeedo in laga saarayo rabbi aan ina abuurin ma rabbiyo badan baa inoo sugnaado mid ina abuuro layna leeyahay kaa caabuda miyaa maya rabbi qura inoo sugnaaday kaasina waa ka ina abuuray marka la sifeeyuhunbay sii caddaynaysaaye wax laguma bixinaayo oo ixtiraas ma faa'iidaynayso laakiin waxay faa'iidaynaysaa tacliil sababayn bay faa'iidaynaysaa waatuu naadimku yidhi walaslu fi lqayd ixtiraasun wayaqil ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil asal waxaa u ah qaydka ama sifada ixtiraas baa u asala bimacnaa u badana u haaliba wayaqil waxa yar ligayrihi ixtiraas waxaan ahayn inay u timaaddo sifadu ay u soo aroortaa waa yar tahay ka kashfi tacliilin juhil waa sida markaa tacliil iyo sababayn laga jaahil yahay inay caddaynayso halkanna markaa ixtiraas ma faa'idaynaysa tacliil bay markaa noqonaysaa kaannahu in la leeyahay waxaa rabbigiin u caabudaan inuu idin abuuray aawadeed u caabudaa keligii inuu idin abuuray oo cid la abuurtay aynu jirin cid makhluuqaadka la abuurtay ayna jirina keligii u abuuray sida abuurista uula keli yahay oo aan cidi la wadaagin cidi ku kaalmayn cidi ku caawin cid kale oo markaa la wadaagtay ayna jirin cibaadada cid ha la wadaajinina keligii caabuda marka waxaa laga qaadanaya tacliil baa laga qaadanaya ataqwa waa ittikhaadu wiqaayati min cadaab illaah ataqwa waa min alwiqaaya wiqaaya laga keenay waqaa yaqii baa markaysaa ficilka asalkiisu ahaa markaasaa waxa weeye markii dambana dee iftacala ayaa markaa laga dhigay waqaa yaqii markuu hulaasiga ahaa markii waxa weeye ibtaqa la yidhi waxay noqotay in waxa weeye markaa lagu idqaamo oo ittaqaa saasay noqotay marka taqwa waa min alwiqaaya waa iska ilaalinta marka wax yani kaa ilaalinaya cadaabka ilaahay inaad markaa samayso la timaado oo aad yeelato weeye waxaasi waa maxay waa yacni imtisaalu awaamir illaah wa ijtinaabu nawaahiy waa in awaamirtii ilaahay la la fuliyo nawaahidiisana laga dheeraado wa itikaadu wiqaayatin min cadaabi illaahi biitibaaci sharcihi sharcigiisa in la raaco in la yskaga ilaalinaayo cadaabka sharciga la raacayaana wuxuu noqonayaa awaamirtiisina in loo hoggaansamo la raaco nawaahidiisana laga dheeraado akhbaartiisana la rumeeyo marka itibaaca in lala yimaado ayaa lagaga badbaadaya cadaabka ilaahay itibaacina waa soo gelaya daahiran wa baatinan ictiqaadan wa camalan mid walba waa soo gelayaa itibaaci aayadda kale waxaa lagu khatimay falaa tajcaluu lilahi amdaadan wa antum taclamuun ilaahay andaad ha u yeelina qaar markaa aa ku shabbahaysaan ama la masaynaysaan ama la simaysaan ilaahay ha u yeelina idinkoo garanaaya ilaahay inaanu markaa wax nid a lahayn aanu shabiih iyo misli toonna lahayn ilaahay andaad ha u yeelina marka waxaa la nahiyayaa la reebayaa shirkiga kiisii yaraa iyo kiisii weynaa mid walba waa laynaga reebaya marka waa caam waa caam weeye andaadan waa nakira fi siyaqi nahyi qaacidaduna waxay tahay idaa waqacat nakiratu fi siyaqi nafyi aw nahyi tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi ama siyaqu nahyi ay dhacdo cumuum bay faaideynaysa marka aya andaad baa la diidaya cidnaba allah andaad looga yeelo yacni markaa mid bannaan maaha hadday nebiye ilaahay yihiin iyo hadday malaa'ig yihiin iyo hadday awliye yihiin iyo hadday insi yihiin iyo hadday jinni yihiin iyo hadday shaytaan yihiin iyo hadday dhagxan yihiin iyo hadday dhira yihiin iyo hadday wax kale yihiinba cid ilaahay lala simo ama lagu shabaho ama khasaa'istiisii la siiyo dee marnaba lama oggola waa caam waxay kaloo aayaddu reebaysaa shirkiga kiisa yar iyo kiisa weynba yacni labada mid walba waa reebaysa oo tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun kuma gaar ahaa ashirku alakbar kuma gaar ahaa ee shirkiga kiisa weyn iyo kiisa yar mid walba waa reebaysa waxaana u daliila xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam nin baa nebiga wuxuu ku yidhi maa shaa allah washi'ta markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajcaltanii lilaahi nidda ma waxaad iga yeelaysaa midaad ilaahay la simayso ama ku shabahayso ama la masaynayso yacnii mashii'adii doonistii ilaahay iyo doonistii nebigu isku ladhay waawuna isugu cadfay noocaasina waa nooca la yidhaha shirku lalfaad marka noocii shirkul asqarka weeye haddana maca dalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku inkiray waxaanu ka cabbiray yacni nooc markaa nid ka yeelasho ah oo nid allah loo yeelayo inay soo gelayso yacni arrinkaas ayuu ku tilmaamay marka halkaa waxaa laga qaadanaya shirkulasqarkuna inuu soo gelaayo cumuumka aayadda waxa la diidaayo akbarkiiyo asqarka mid walba lagu reebaayo marka aya jaclin iyo aya niddin ayaa soo gelaya oo allah loo yeeho in la wada reebaayo ayaa laga qaadanaya waana laga soo wariyay saxaabada qaarkood inay shirkul asqarka laftiisa aayadda soo gudageliyeen sida asqarka cabdullahi bnu cabbaas laga soo warinaayo oo tilmaamaya yani waxaa ka mid a in la yidhaahdo lowlaa hadihi lkulayba la ataana lusuus aygaa yari haddaanu jiri lahayn tuugtaa noo iman lahayd oo noo soo dhici lahayd iyo lowla albatu fi ddaari iyo yacni marka waxa waye erayada la midka ah waa laga soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas inuu markaa ku fasiray saxaabaduna waa samayn jireen aayadaha ku soo degay shirkulakbar inay shirkul asqarkana u deliishadaan way dhici jirtay sida marka waxa weeye cabdullahi bn mascuud iyo xudayfat lyamaan labaduba ugu deliishadeen wamaa yu'minu akaruhum billahi ilaa hum mushrikuun shirkulasqarkii ay u daliishadeen cabdullaahi mascuud wuxuu arkay haweenaydiisii oo markaa dun xidhan ayuu arkay markaasuu maxay tani tahay markaasay tidhi waxa weeye waa dun wax laygu tufay bimacnaa waa sidii qardhaas oo kale ayay uga jeeday waxayna tidhi markaysagaa nin yahuudi ah ayaa marka wax iigu akhriyey dabeedna markaasaan markaa xidhay bay tidhi markaa ishii markii hore iboodboodaysay ee xanuunaysay way markaa ii qabowday oo way xasishay dabeedna wuxuu yidhi marka ina aala cabdillaahi la akhniyaau can ishirki reer cabdillaahi shirki uma baahna shirki uma baahna buu markaa uu yidhi yacni waxaaad sheegaysaana waa min ashaytaan shaydaankaa isha farta kaa gelinayey marka waxa weeye duntan aad xidhato qardhaasta ah ayaa shaydaanku farta isha ka daynayey marka kalena waa kaa gelinayey waa shaytaan weeye shaytaan xaggiis bay ka ahaatay wuu ka gooyey dabeedna wuxuu akhriyey wamaa yu'minu akarhum billahi ila wahum mushrikuun ayuu akhriyey wa kadalika xudayfat bnulyamaan waa laga soo wariyey isaguna saasoo kale inuu u deliishaday aayadda wamaa yu'minu akarhum billahi ila wahum mushrikuun shirkulasqarka inuu u deliishaday haakada waa yahay sheikhu waxau uhi raximah allah wa anwaacu alcibaadati alatii amara allahu biha noocyada cibaadada ee uu ilaahay amray mislu lislaami waa sida islaamnimada waliiimaani iyo walixsaan iyo samafalka wuxuu doonayaa sheikhu anwaacdii cibaadada ayuu wax ka tusaalaynayaa dabeedna wuxuu ku bilaabay alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan waa maraatibtii diinka maraatib ddiin alislaamiy diinka islaamka maraatibtiisa waana tii lagu kulmiyey saddexdaasba xadiiskii jibriil baa lagu kulmiyey oo jibriil waa kii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam akhbirnii can alislaam islaamka iga warran waa uga warramay shanta arkaanul islaam buu u sheegay akhbirnii can aliimaan iimaanka iga warran waa uga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam arkaanuliimaani sitta arkaanta iimaankee lixda ah ayuu markaa u sheego uga warramay wuxuu idhi akhbirnii can alixsaan yacni samafalkana iga warran samafalkana nebigu waa uga warramay calayhi salaatu wasalaam an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak yacni ixsaanku wuxuu u qaybsamaa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi in cibaadada ilaahay ixsaan iyo samafal lagu sameeyo iyo in mucaamalada khalqiga lala dhaqmaayo ixsaan iyo samafal lagu sameeyo waa laba nooc ixsaanka khalqiga markaa loo samaynayo waa in akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo loona samafalo qowlan wa ficlan odhah wanaagsan lagula hadlo ficil wanaagsan lagu qaabilo weji wanaagsan lagu qaabilo hadal wanaagsan lagu yidhaahdo waquuluu linnaasi xusnaa dadka hadal wanaagsan ku dhaha wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadka waxaad kula dhaqantaa akhlaaq wanaagsan kula dhaqan akhlaaq wanaagsan kula dhaqan ixsaanka in la sameeyo wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin samafala allah muxsiniintuu jecel yahay kuwa samafala ayuu jecel yahay cid kastaad caawiso cid kastoo dhibaataysan aad wax tarto cid kastoo markaa baahan aad wax siiso cid kastoo yacni markaa aad xagga garashada iyo aqoonta ama xagga caqliga ama xagga cilmiga ama xagga haynta iyo maalka aad ka anfacdo ama xagga xoogga ama xagga wejiga yacni kullu dalika waxay noqonayaan ixsaan aad khalqi u samaysay ayay noqonayaan alkalimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqo khalqiga loo ixsaan samaynaayo waxaa ugu horeeya labada waalid wa bilwaalidayni ixsaana labada waalidna u samafala samafal u samafala marka taasi waxa weeye waa ixsaan fii mucaamalati alkhalqi khalqiga mucaamalada lala dhaqmaayo in markaa lagu ixsaan sameeyo waxaa soo gelaya ciddii xataa markaa eh, kugu xadgudubta ama ku dhibaataysa inaad cafido yacni waa soo gelaysa yacni ducada dadka aad u ducaynayso oo wax wanaagsan aad ugu ducaynaysaa waa ixsaan shafeeco qaadka aad u shafeeco qaadayso waa ixsaan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha ishfacuu tu'jaruu ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shafeeco qaada oo bimacnaa yacni cid wanaagga u dalba waxay doonayaan ee wanaagsan waa laydinka ajar siinayaa nooca labaad ee ixsaanku waa ixsaan fii cibaadat illaah waa in allah cibaadadiisa lagu samafalo taasna waata ta xadiidku sheegaayo an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad allah u caabuddo si aad arkayso o kale haddaanad arkayn allah baa ku arkaaya marka waxa weeye waa si muraaqabo ah inaad ilaahay u caabuddo waxaad caabudaysaa iyada oo yacni markaa aad allah u caabudayso si aad arkayso kale aad u caabudayso martabadda haddaad gaari weydo adigoo yaqiinsan oo huba oo qalbigaaga ay xaadir ku tahay oo istixdaaraya inuu allah ku arkayo ayaad allah caabudaysa ayaad allah caabudaysaa maraatibtan saddexdaa maraatib uddiin alislaamiyi baa la yidhaahdaa laakiin saddexdaba dib buu ka keeni doonaa in sha allah sheikhu waxau uhi raximah llah wa minhu adducaau walkhawfu walrajaau waltawakulu walragbatu walrahbatu walkhushuucu walkhashyatu walinaabatu walisticaanatu walisticaadatu walistigaasatu waaldabxu walnadru wagayru dalika min anwaci alcibaadati alati amara allahu biha kulluha lilahi tacala wa madkuurka la sheegay waxaa ka mid ahaaday oo cibaadada ah waxaa bannaan in la yidhaahdo damiirkii waxaa loola dhaqmay sidii waxa weeye ismu ishaaraho kale oo madkuur buu ku dhacaya wa minhu ay wa min almadkuuri kaa la soo sheegay cibaadada ah ila cibaada waa muanasa waa muannasa haddana damiirka loo celiyo waa mudakar marka in la yidhahdo kaa la soo sheegay waxaa ka mid ahaaday adducaa weji labaad waa in la yidhaahdo wa minhu ay wa mima amara allaahu biha waxyaalaha uu ilaahay amray waxaa ka mid ah oo maa amara allahu biha loo celiyo ama maa amara allahu bihi adducaau ducadaa ka mid ah adducaau ducada waalkhawfu iyo baqashada ilaahay laga baqdo waalrajaau iyo rajada la rajeeyo ilaahay iyo watawakulu talasaaradka la tala saarto waalraqbatu iyo waxa weeye jacaylka iyo rajada isku jirta waalrahbatu iyo baqashada waalkhushuucu iyo khushuucda allah la ysu dullaynaayo qalbigiina marka waxa weeye yacni lagu soo xaadirinayo waalkhashyatu iyo baqashada ay weheliso yacni aqoontiiyo garashada walinaabatu iyo noqoshada xagga allah loo noqdo loo toobad keeno walisticaanatu iyo kaalmaysiga allah la kaalmaysto walisticaadatu iyo magangalka allah la magangalo walistiqaasatu iyo gargaar weydiisadka allah la gargaar weydiisto wadabxu iyo gowraca wanadru iyo nadarka wagayru dalika iyo waxaan ahayn oo kale oo min anwaaci alcibaadati noocyada cibaadada ka mid a allatii taasoo amara allahu biha uu ilaahay amray kulluhaa dhammaanteed lilaahi tacaalaa allah bay u sugnaatay sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa noocyadii cibaadadu wax ka tusaaleeyey dabeedna ashyaa ka mid a ayuu sheegay ugamana jeedo sida hadalkiisaba ka muuqata inuu ku koobaayo cibaadadii intaas laakiin ashyaadan waa tusaaleeyey oo waa soo arooriyey marka toban wax ka badan buu keenay oo uu tusaaleeyey markaa sheikhu wuxuu keenay ilaa markaa waxa weeye dhowr iyo toban ayuu markaa sheegay oo si gaara u tilmaamay markaasuu dabeedna markii dambe wuxu yihi wagayru dalika min anwaaci alcibaadati alatii amara allahu biha iyo ashyaada waxaan ahayn oo cibaadadu ilaahay amray ka mida dhammaanteed waa in allah keligii loola yimaadaa oo allah bay u sugnaatay cid in lala wadaajiyo ma aha cid lala wadaajiyo ma aha intan dhammaantoodna waxay noqonayaan yacni cibaaday noqonayaan allah la caabudaayo marka ilaahay la baryo haddii ilaahay laga boqo haddii ilaahay allah la rajeeyo iyo haddii allah laga boqo iyo haddii allah la tala saarto iyo haddii allah la gargaar weydiisto haddii la e, kaalmo weydiisto haddii la magangelyo weydiisto iyo ashyaada kaleba waxay noqonayaan cibaado allah la caabudaayo gowraca allah waxa loo gowracayaa magaca allahna lagu biraynayaa yacni waa cibaado la caabudaayo ya taqarubka gowraca loogu dhowaanayo xagga allah magaca allahna lagu biraynaya waa cibaadatun lahu waa cibaado la caabudaayo nadarka allah loo nadrayaa waa cibaado la caabudayo marka cibaadada dhammaan waa in allah loo keli yeelaa oo keligii lagu caabudaa wdliil qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa oo allah uu yidhi wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada wa ana almasaajida waxaa kaloo lay waxyooday ana almasaajida in masaajiddu meelaha lagu tukada ee lagu sujuudaa lilaahi allah inay u sugan tahay allah baa iska leh masaajidda lagu tukanayo falaa tadcuu ha baryina ama ha caabudina maca allahi allah alla jirkiisa axadan cidnaba cidaa markaa yacni allah ahayn oo allah la caabudaan iyaynay jirin ee allah keligii caabuda aayaddan kolley mar horena waa soo marray almasaajid macaani kala duwan bay culammadu ku fasireen macna waxa weeyaan in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa masaajidda makhsuuska ah ayaa looga jeedaa oo gaaladiiba waxay ahaan jireen markay masaajidda soo galaan kanaa'istooda iyo biyicooda iyo sawaamicdooda bay shirki kula iman jireen markaasaa waxaa la yidhi allah keligii ku caabuda weji labaad waa in la yidhaahdo almasaajid waxaa loo jeedaa arladoo dhan wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura arlada masjid baa layga yeelay meel lagu tukado wa tahuuran iyo wax lagu tahaaro qaataa layga yeelay marka in laga tilmaamayo arlada allah baa iska leh yacnii arladoo dhan masaajid weeye oo meel salaadi ku asaxayso wixii wax caaridoo u diidaa ku yimaadaan mooyaane yacni asal ahaan waa in arladoo dhani ay tahay masjid in laga wada dhigay wajucilat liya alardu masjidan wa marka allah cid aan ahayn ha ku caabudin oo allah cid ha la caabudin ee allah cibaadada u gaaryeel xubnaha laga sujuudana culammadu waa ku fasireen marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal cibaadada inaan marka allah cid kale lala wadaajin oo aan shuraaka la gelin ayaa laga qaadanaya faman sarafa minha shay'an ligayr illaah faman sarafa ku kastoo leexiya minhaa xaalay cibaadada ka mid tahay shayga soo socdaa shay an shay leexiya ligayr illaahi allah cidaan ahayn u leexiya fa huwa mushrikun kaafir fa huwa isagu mushrikun gaal weeye mid cibaadadii ilaahay cid kale la wadaajiyey weeyo u shariig yeelay kaafirun oo gaal ah waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah uu yidhi wman yadcu maca allahi ilahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbih waman yadcu ku kastoo caabuda maca allaahi allah la jirkiisa ilaahan aakhara ilaah kale ilaaha kaleoo laa burhaana lahu bihi wax xujiya daliila aanu ugu sugnayn wax xujaa iyo daliila aanu u haynin fainamaa xisaabuhu cinda rabbih xisaabtiisu waxay ahaatay rabbi agtiisunbay ahaatay ay fainahu kaafirun macnuu wuxuu u dhacayaa yani markaa gaal weeye waxaasina anfici maayaan tanna waxay noqonaysaa tacliil lasii tacliilinayo oo la sababaynaayay noqonaysa fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu alkaafiruun innahu shaniye laa yuflixu ma liibaanaan weeye alkaafiruuna gaaladu ma liibaanaan arrinku weeye marka waxaa laga fahmayaa siyaaqa fa inahu kaafirun gaal weeye xisaabtiisuna allah agtiisay ahaatay oo allahunbaa xisaabaaya cid kal cid wax u taraysaana ma jirto wuxuu sheikhu tilmaamay cibaadadii wax ka mida ah haddii ilaahay cid kale lala caabudo no yacni markaa hal shay oo ka midaba ha ahaatee inuu ruuxu ku gaaloobayo oo mushrik kaafira uu noqonayo wuu israaciyey mushrikun kaafir farqi mii u dhexeeyaa mise waa bimacnan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan mushrik iyo kaafir waa bimacnan oo mushrik kastaa kaafirna waa yahay kaafir kastaana mushrikna waa yahay culamada qaar saasay mareen kufrigii kastee lala yimaadana waxaa lagu ateecay shaytaankaa lagu ateecay shaytaanka mar haddii lagu ateecayna waxay ka dhigan tahay cibaada lishaytaan ayay ka dhigan tahay kaasi waa qowl qowlka labaad wuxuu yahay sida jumhuurku maraan jumhuurka culammadu oo waxay yidhahaan mushrik iyo kaafir farqa udhaxeeya oo way kala caamsan yihiin mushrik kastaa kaafir waa yahay laakiin kaafir kastaa mushrik ma aha kaafir kastaa mushrik ma aha laakiin mushrik kastaa waa kaafir marka farqi ayaa u ay bacdu ahli cilmi yidhaahdeen laakiin markaa farqi u udhaxaynaya waxay tahay waa wakhtiga marka waxa weeye labada la ysku laro laakiin wakhtiyada qaarkood baa loo isticmaalaa bimacnan loo isticmaalaa oo haddii marka wax cinda alifraad iyo cinda aliqtiraan baa kala duwan cinda aliqtiraan yacni marka la ysku cadfo mushrikiin iyo kaafiriin laba macnoay kala noqonayaan laba macne ayay markaa kala noqonayaan oo farqa udhaxaynaya laakiin marka waxa weeye midkood la sheego ka kalena waa iska soo gelayaan cinda alifraad waa iska soo gelayaan masalan markuu allah uu in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacni shirkiga waxaa loo jeedaa gaalnimo o dhan baa loo jeedaa ama wuxuu ku gaaloobay ha ahaato inuu waxa weeye cibaadadii ilaahay cid kale la wadaajiyey ama ha noqoto juxuud iyo inkaar ha noqoto ama dafiritaanu ilaahay dafiraybaa ha noqoto yacni waxay noqonaysaa yacni kufri oo dhan in laga tilmaamaayo ciddii gaalnimada weyn ku dhimataa noocay doontaba gaalnimadaasi ha ahaatee waxay noqonaysaa inaan loo dembi dhaafayn ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka taasi waxay noqonaysaa calaa kulli xaal cinda alifraad ayay noqonaysaa marka wuxuu tilmaamayaa sheikhu inuu mushrikna yahay kaafirna yahay bimacnaa ishraagiina waa la yimi oo allah buu cid kale la caabuday saas aawadeed wadaajin buu sameeyey ila ishraak maxaa laga keenay shuraakadii iyo wadaajintii wey ishraak waa wadaajin marka khasaaistii allah la gaarka ahaa ayuu wadaajin ku sameeyey ayuu wadaajin ku sameeyey kaafirna waa yahay oo waa gaaloobay laa burhaana lahu bihi sifadaas waa sifadii labaad ilaahan ba iyaduna sifa u tahay marka aakhara waa sifadii koowaad laa burhaana lahu bihi waa sifadii labaad laakiin sifadan markaa laa burhaana lahu bihi waa sifa kaashifa inagii soo sheegnay tii oo kale weeye waa sifa kaashifa waa sifo la sifeeyaha caddaynaysa laakiin aan waxba lagu saarayn oo lagu ixtiraasayn aan waxba lagu bixinayn waxay u dhacaysaa bimasaabati tacliil allah cid kale in lala caabudaa waxaynay u bannaanayn inaynay burhaan iyo xujo lahayn daraaddeed inay burhaan iyo xujo aynay lahayn daraaddeed baan marka aynay u bannaanayn oo ilaah kale oo allah ka soo hadhoo la caabudo daliil marka uu leeyahay cibaadada la caabudaya iyo ilaahnimadiisu ay daliil leedahay ma jirto baa laga tilmaamaya wa fi lxadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa adducaau mukhu lcibaada ducadu waa dhuuxii cibaadada cibaadada dhuuxeedii weeye mukhushay waa khaalisu lubu waa dhuuxiisa weeyi waddaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila hadalkiisa allah u yidhi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan wa jawaabu alab ina aladiina kuwii yastakbiruuna ka kibraayo iska waaweynaynaye can cibaadatii cibaadadayda ka kibraayuu allah yidhi sayadkhuluuna jahannama daakhiliin sayadkhuluuna jahannama waxay geli doonaan jahannamay geli doonaan jahannama ayay geli doonaan daakhiliina xaalay dullaysan yihiin bay jahannamo geli doonaan buu allah yidhi xadiiska uu sheikhu inoo qoray adducaau mukhu lcibaada sanadkiisa dacfaa ku jira waxaana soo wariyey imaamu tirmidi baa soo wariyey min xadiisi anas tirmidi laftiisuna waxa uu yidhi waa xadiis hariiba oo dariiqa ibnulahiica mooyaane dariiq kale ku garan mayna buu yidhi imaamu tirmidi hadduu yidhaahdo ghariib keliya aan waxba raacin uu sheego waxaa laga qaataa inuu markaa agtiisa markaa sanadku inuu daciif yaha laga qaataa waxaanu hadda ku sii daray markuu yidhi ghariibun wuxuu ku sii daray laa nacrifuhu ila min ibn eh, ibni lahiica wejigaasubaan ka garanaynaa inuu markaa uu yidhi ibnu lahiicana dacfaa ku jira dacfi ayaa ku jira laakiin xadiiskan waxaa inaga deeqaayo inaga filan xadiiska kale oo isla macnahan tilmaamaya xadiiskii nucmaan ibnu bashiir oo nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam adducaau huwa alcibaada iyadu unbaa cibaada ah bimacnaa waxaa weeye maqaam weyn cibaadada inay ka joogtaa laga qaadanayo yacni asha la geliyey alcibaada iyo damiir fasliga la keenay waxa markaa laga qaadanayaa in nooc markaa yani xasriga ku jiro taasaa laga qaadanaya sida markaa culammadu ay sheegaan marka saas aawadeed waxaa laga tilmaamaya muhimmadda weyne ducadu leedahay sida nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa xajku waa carafa dee xajku arkaan kale waa leeyahay oo carafa istaageeda keliya miduu xajku ku asaxayo ku dhammaystirmayo ma aha ee arkaan kalea jirta dawaaf baa jira sacyi baa jira ixraam baa jira yacni carafa kuma filla laakiin maxaa laga tilmaamaya waa rukniga ugu muhiimsan yacni wuquufka carafa la istaagaa carafa marka waxa weye yowmu carafa iyo habeenka marka waxa weeye tobnaad iyo maalinta sagaalaad yacni markaa wax ka mida in carafa marka waxa la galaa waxa weeye waa rukniga ugu weynaanshaha badan macnahaasaa laga tilmaamaya marka xadiiskaasi wuxuu sheegaya adducaau huwa alcibaada ayuu sheegaya xadiiskaasina waa xadiis saxiixa culammadana marka ay saxiixiyeen marka waxa weeye xadiiskaasaa inaga deeqay o inaga filan aayaddana sheikhu waa soo deliishaday wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigeen wuxuu yidhi aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa ibaridaan marka udcuunii ma waxaa looga jeedaa ucbuduunii icaabuda mise waxaa looga jeedaa ibarya labada mid walba waa lagu fasira labada mid walba waa lagu fasiray ibnu jariir atabari tafsiirkiisa wuxuu odhanayaa yaqulu tacaala dikruh wayaqulu rabukum ayuha annaas lakum udcuunii yaqulu ucbuduunii waahlisuu liya alcibaadata duna man tacbuduuna min duni min alawhaani walasnaam astajib lakum yaqulu ujib ducaa'akum faacfuu cankum waarxamukum markaasuu dabeedna wuxuu keena uu yidhi wuxuu ku fasiray horta yani udcuunii ucbuduunii i caabuda oo cibaadadana ii saf yeel oo ashyaada kale a yacni caabudaysaan yacni markaa iiga gaar yeeloo aniga keliga i caabuda duuna man tacbuduuna min duuni min alawsaani walasnaam waa idinka ajiibayaa ducadiinnana waa ajiibaya waan idin cafinaya waan idin naxariisanaya dabeedna wuxuu yihi bal cidda markaa wabinaxwi aladii qulna fi dalika qaala ahlu ta'wiil saasoo kaley marka ahlu ta'wiilkuna yidhaahdeen daaad markaa cidda uu soo arooriyey waxaa ka mid ah cabdullaahi bnu cabbaas isagoo sanad ku warinaya udcuunii astajib lakum cabdullahi bnu cabbaas inuu yidhi waxiduunii akfir lakum ikeliyeeya oo bimacnaa keliga i caabuda waan idin dembi dhaafayaa waan idin dembi dhaafayaa sanadkan markaa uu ku warinayo ibnu jariir atabari waxa weeye cali ibnu madini ayuu ka warinayaa laakiin sanadka laba cillo oo markaa yaryar baa ku sugan midna waxay tahay waa cali bn abi talxa ayaa ka warinaya ibnu cabaas inqiaac baa ku sugan bay culamadu yidhaahdaan waa midda kalena waxa weeye cabdullahi ibnu saalix cabdullahi ibnu saalix ayuu ka warinaya almuhim labadaa cillo qudheeda iyagoo ku sugan tahay haddana culamada qaarkood waa quweeyaan oo imaam axmed waxa uu yidhi nuskho markaa tafsiira oo cali ibn abi talxa ka warinaayo ibnu cabaas haddii markaa shiinaha ay ooli lahayd buuhi imaam axmed baa odhanaayo oo ruux halkaa ugu safri lahaa tan iyo shiinaha ugu safri lahaa ya yani wax badan may noqoteen safarkaas qiimaha ay leedahay daraaddeed waa mubaalaqa bimacnaa waxa weeye meel kastoo fog oo laga doontaba waxay noqon lahayd yani markaa wax markaa aada u qiimo badan markaa inuu dee agtiisa markaa ay qawi ka taa ka muuqata waxayna yidhahdaan culammadu cali ibnu talxa wuxuu markaa ka wariyey tafsiirka uu ibnu cabbaas ka warinaayo yacni mujaahid iyo raggii marka waxa weeye markaa ibnu cabbaas tafsiirka ka qaatay ayuu kala kulmay oo khaasatan markaysaa waxa mujaahid ayuu markaysaa marka iyo cikrima labadaasay yidhahdeen wuu ka qaatay markaa saas aawadeed yacni markaa waa waaq weeyaan culamada qaarkood cabdullaahi ibnu saalix laftiisa wuxuu odhanayaa dacfi ha ku yaro sugnaaday ibnu xajar wuxuu odhanayaa dacfi ha ku yaro sugnaadee laakiin ahlulxidqi culammada xarfaantee waaweynee a'immadii markay ka warinayaan yacni markaa a'immadu waa quweeyaan marka haddana waxa weye ahlulxidqigii baa ka wariyey oo caliy bnu cabdillaahi almadini ayaa ka wariyey shaykhu lbukhaariy waa ninkuu bukhaari marka uu yidhi yacni qof markaan la joogo naftaydu ay ila yaraato haddaan bukhaari ahay caliy ibnu lmadini mooyaane ma jiro bimacnaa siday naftaydu ila yaraato markaan caliy bnu cabdillaahi la joogo cid kale ilama yaraata buu yidhi markaa agtooda marka waxa weeye asarkaas ibnu cabbaas ee fasiraya wuxuu ku fasiray cibaadada in allah loo keliyeeyo khulaasadu waxay tahay udcuunii astajib lakum labada noocba waa soo gelayaan ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala ducada waa la qaybiyaa waa ducaau lcibaada iyo ducaau lmas'ala labadaa nooc ayaa loo qaybiyaa nusuusaha ku soo aroorayna labadaba waa lagu xambaaraa qaarkoodna waxay gaar kuu tusinayaan ducaau lmas'ala qaarna labadaba waa cammimayaan oo labada noocba waa soo gelayaan ducaa ulmas'ala waxaa la yidhaahdaa waa talabu alxawaa'iji yacni talabu alxawaa'iji qawlan min jalbi nafcin aw rafci darin aw dafci in xawaa'ij la baryaa la yidhaahdaa oo odhah ahaanna lagu baryo oo leha waxaa isi ama waxaa iga badbaadi hadday tahay waxtar la soo jiidaayo iyo manfaco la soo jiidaayo iyo hadday tahay dhibaato la qaadaayo iyo hadday tahay dhibaato la baajinayo masalan markaa ducada sariixa ah allahuma acdinii kada allahuma arzuqnii bidurriyatin saalixa allahuma adkhilnii janna allahuma acidnii min annaar allahuma akfir lii denbii ducooyinka caynkaasoo kale ah waa ducooyin odhaah lagu dalbaayo oo ilaahay lagu baryaayo marka ducada qawliga ah ee markaa dalabka ah ama wax manfaca ilaahay laga baryaayo ama wax dhibaato oo la rafcinayo ama la daafacayo ilaahay laga baryaayo ayaa waxaa la yidhahda ducaau lmas'ala ducaau mas'ala ayaa la yidhahdaa ducaau cibaadana waxa weeyaan waa anwaacda cibaadaadka kala duwan in allah loola yimaado nooc kastoo anwaacda cibaadaadka ka midaa ah soo geliya waa cibaadat allahi biayi nawcin min anwaci alcibaada mislu alsalaati walsawmi walzakaati walxaji waaldikri wa qira'ati alqur'an wa saa'ir alqurbaat maa lam yakun fiihi talabun qawliy yacni anwaacda cibaadaadka nooc kasta oo allah lagu caabudo hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday zaka tahay hadday xaj tahay hadday dikri allah la xusaayo tahay hadday qur'aan la akhrinayo tahay wasaa'iru alqurubaat iyo ashyaada kale markaa cibaadaadka ah maa lam yakun fiihi talabun qawliy haddayna ku sugnayn talab qawli ahi oo su'aal ah oo baryo odhaaha ilaahay lagu baryaya mar haddaanu ku jirin waxaa la waa ducaau lcibaada marka salaaddii labada noocba waa soo gelayaan ducaau cibaada iyo ducaa mas'ala oo ducooyin baa ka mida salaadii marka qadarka ducaa yacni ahee barye ahee ku jirtaa waxay noqonaysaa ducaau lmas'ala inta kalena waxay noqonaysaa ducaau lcibaada labadiina waxa weeye waa islaazimaan oo waxay yidhaahdaan culammadu baryada ilaahay la baryayaa dee cibaadana waa laasimsanaysaa ducaau almas'alati mustalzimun liducaai alcibaada ducaau mas'aluhu ducaau cibaadana waa laasimsanaya adducaau huwa alcibaada ama ducaau alcibaada waa mutadaminun liducaai almas'ala ducaau mas'alana waa koobsanaya oo bimacnaa cibaadaadka allaha la caabudayaa walow baryo odhaahayaanu noqonbe xagga ficilkiiyo xaalka iyo macnaha ayay ka tahay duca ka dhigan tahay masay duca uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay marka allah la caabudaayo yacni xaalku ilaahay ku baryayaa ficilka kaannahu leeyahay ilaahay oo dembigayga dhaaf ilaahw ilaahow iyo janno igeli ilaahw naar iga badbaadi waayo cibaadada allah la caabudaayo dee markaa janna lagu raadinaya in janno lagu galo in raalli ahaansho ilaahay lagu helo in naar laga badbaado yacni markaa in dembiga lagu dhaafo kullu daalika waa shay marka waxa weeye ay koobsanayso oo marka lisaanulxaalka ama ficilka ayay markaa baryo ka dhiganta marka baryo kastoo ilaahay la baryaa cibaado la caabuday waa tahay laakiin baryo kastoo ilaahay cidaan ahayn la baryaa wada cibaado la caabuday ma wada aha qaarkeedna waa noqonayaan qaarkeedna ma noqonayaan daabitka loo eegaya waa maxay daabidka loo eegaya waxa weeye haddii makhluuq la baryaayo an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh inaad barido mid xayi ahoo nool makhluuq nool inaad barido alxaadira ee makhluuqaa nool oo mid xaadira ahoo jooga bima yaqdiru calayhi waxaad weydiisanaysaana ay tahay wuxuu kari karaayo oo bimacnaa makhluuq awoodi karaayo saddexdaa shartaa la eegayaa ducadii makhluuq la baryaayey haddii saddexdaa sharti mid ka mida laga waayo makhluuqaad baryaysaa haddaanu xayi ahayne meyit yahay waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waxay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa waayo waxay ka dhigan tahay inaad markaa caabudday sababtuna waxa weeye khasaa'istii ilaahay baad siisay oo dee wax allah mooyaane cid kale aanu kari karin ayaad markaa siisay oo masala markaad ka dhintay baryayso yacni inaad awood u sugayso wax walba u awoodaayo oo kurbaadka faydi karo oo ducooyinka ajiibi karo oo baryada maqlaayo oo qeybka og yahay kullu daalika ayaa ka dhalanaya taasina waxa weeye waa shirki weeye cilmulghaybka allah baa la gaara qul laa yaclamu man fi asamaawaati waalardi alghayba ila allah dee marka la yidhaahdo waa og yahay oo meeshaad ka baridaba waa ku maqlayaa waa ku og yahay baryadaada waa maqlayaa waa ku ajiibi karaa kurbada waa kaa faydi karaa waa ku gargaari karaa dee khasaaistuu ilaahay la gaarkaaha baad siisay hadday cilmulghayb tahay iyo hadday qudrada mutlaqa a ah tahay yacni markaa mid walba waa inuu yahay xaadir mid jooga waa inuu yahay hadduu qaa'ib yahay oo maqan yahay asbaab caadi oo isku kiin xidhaysaana aynay jirin oo warkaagu ku gaadhayo yaduna waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa inaad ilaahay u shariig yeeshay ayay noqonaysa asbaabta caadiga maxaynu uga jeednaa asbaabta caadiga waxaynu uga jeednaa wax khabarku ku gaadhi karo oo caadada lagu ogaaday ciddaasi warka inay ku heli karto kaa maqani yacni waa in markaa ay dhexaysaa sida warqad inaad u qarto sida inaad markaa fariin u dirto sida inaad aalaadka cusub ee akhbaartu inay ku gudubto la yaqaano oo dadku isku maqlaan tilefoonnada iyo waxa la midka waa umuuro caadi ah oo caadada lagu ogaaday akhbaartu cid kaa fog inay ku gaari karto asbaabaha noocaasi hadday jiraan oo isku kiilxidhayaan in wax kale laga aaminsan yaho cilmulghaybka inuu og yahay loo qabo noqon mayso awood markaa basharkii ka baxsan inuu leeyahayna eh, in laga aaminsan yahay noqon mayso marka xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa xukmu lxaadir mid leh ayuu noqonaya haddii asbaabta caadigii khabarkii ku gaadhayo ugu gudbaayo laakiin asbaabtaa caadiga haddaynay jirin oo warqadaad u qortay aynay jirin farriinaad u dirto ciidi gaadhsiinaysaa aynay jirin aalaadka cusub ee markaa caadada lagu ogaaday akhbaartu inay ku gudubto ama laysku maqlana aanay jirin oo idiin dhaxaynin waxay noqonaysaa haddii markaa waxa weeye la baryo in laga aaminsan yahay yacni markaa awood kale inuu leeyahay oo qaybka og yahay markaa tan noocaasi waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waayo qaybkii inuu ogyaha loo sugan qaybkana allah baa la gaaraa shardiga saddexaad waxaa la weydiisanayaa waa inay tahay wuxuu kari karo laakiin wax allah mooyaane cid kale aynay kari karin haddii la weydiisanaayo makhluuqah walow haba noolaado walow xaadirba ha ahaadee waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa in ilaahay khasaa'istiisii cid kale lala wadaajiyo lala siiyey bay noqonaysa masalan yacni qof baa waxaa la weydiistay inuu markaa ku bogsiiyo oo xanuunka kaa qaado hadduu qof ku yidhaahdo yaa fulaan ishfini ibogsii yacni caafimaadka yaa bixiya shifaaga allaahunbaa bixiya cidaan allah ahayni ma kari karto waatuu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma raba annaasi mudhiba alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk nebigu wuxuu odhan jiray allaahumma rabba annaasi ilaahay ow rabbigii dadkow mudhiba alba's kii xanuunka iyo dhibaatada tegsiinaayow ishfi anta shaafi bogsiiye adaa wax bogsiiye adoo quraa wax bogsiiya laa shifaa'a ilaa shifaa'uk wa xasri caafimaad adigu aanad bixin ma jiraan dawadu waxa weeye waa taad adigu bixiso uun shifaa aan shifaagaaga ahayni ma jiro dee haddii markaa qof loo sugo inuu wax bogsiinaayo waxay noqonaysaa oo markaa xanuunkii iga qaad la odhanaayo laga baryaayo waxay noqonaysaa in ilaahay nid looga yeelay in ilaahay markaa loogu shariig yeelay ayay noqonaysa masalan makhfirata dunuub baa laga baryey oo waxaa la yidhi yaa fulaan ikfir dunuubii hebelow dembiyadayda dhaaf dembiyadan ilaahay ka galay iga dhaaf baa la yidhi masalan oo laga baryey dee markaa dembiga ilaahay laga galo dee makhluuq ma dhaafi karo waman yakfir adunuuba ila allah yaa dembiyada dhaafaan allah ahayn istifhaam bimacna nafyi ay laa axada yakfir adunuuba ila allah cid dembiyada dhaaftaan allah ahayni ma jirto marka waxaa laga qaadanayaa istifaamka macno nafyaa laga qaadanaya waa xasri allah lagu koobay isagoo sariixana waa soo arooray oo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam sida xadiiskii sayid listikfaar waa ku jiray laa yakfir adunuuba ila ant axaadiis kalena waa ku soo aroorto saxiixyada ku sugan xadiiska sayid listikfaarna bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi shaddaad ibni aws laa yakfir adunuuba ila ant nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dembiyada ma dhaafo adiga mooyaane cid kale ma dhaafto adigoo qura yacni allahow adigoo qura dembiyada dhaafa marka dee haddii waxa weeye la yidhahda dembiyadada iga dhaaf yacni waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa qolada kiristaanku waxay u qabaan bababkooda ama wadaaddadooda kiristaanka ahi inay dembiyada ka dhaafi karaan saas aawadeed waxaa jira wax la yidhahdo sukuukul kufraan agtooda waxa jira wax la yidhaahdo shatiyada dembidhaafka wax la yidhaahdo ayaa jira oo bababkooda kiniisadaha joogaa inta loo yimaadaa lacag la siiyaa markaasaa la yidhahaa shatigii dembidhaafka ii jar markaasuu wuxuu goynayaa shatigii dembidhaafka u jaraya kaannahu cashuur laga qaadaya ay tahay ya markaasuu warqaddii siinaya warqad buu qaadanayaa dabeed marka ay ugu qoran tahay dembigaagii waa la dhaafay ya yacni markaa sidaas ay ugu qorantah sukukul xirmaan wax la yidhaahdana agtooda waa ku sugan tahay qolada kiristaanka oo dadka qaarkoodna waxay u jaraan shatigii marka waxa weeye dembidhaafka in laga qadiyayo jannada ayay qaarkoodna u jaraan calaa kulli xaal waxyaalaha noocaas waa wax baatila yacni diinka islaamka wax ku sugan maaha waa wax baatila oo aan jirin weeyi allaahumma dembiyada markaa dhaafa dembiga qofka isaga laga galay wuu cafin karaa isaga qaladka laga galay qadarka marka isaga xaqiisii wuu cafin karaa laakiin dembiga ilaahay laga galay yani ma dhaafi karo ma cafin karo yani ma dhaafi karo marka waa marka wax allah mooyaane cid kale aynay awoodi karin haddii la weydiisto yadana waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa shirkun akbar ayay noqonaysaa saddexdaa shardi la waayaba ducada cidaan allah ahayn la beriyey shirki baa ka imanaya haddii la wada waayana waxay noqonaysaa markaa dee shirkul akbar inay tahay waa waadixo waa ka caddaansha badantayba saddexda shardi hadday dhammaystirmaan oo makhluuqaad baryaysaa waa xayi waa nool yahay waa xaadiro waa joogaa oo kaama maqna ama asbaab caadi oo isku kiin xidhaysaa jirta haba maqnaadee waxa la weydiisanayaana waxay tahay wuxuu kari karo masalan waxaad tihi raashiniiqaad wax makhluuq awoodi karo ama yacni markaa uu awoodi karo ayaa la weydiisanaya shaah ii shub ya yacni waxaan iga bixi dawadan iga bixi dayntan iga bixi iyo waxyaalaha la midka ah yacni kharash yaroo lagu leeyahay iyo wax la mida ashyaada noocaasi shirki way ka baaqanaysaa laakiin waxay dhex taallaa inay xaaraan noqotay iyo inay bannaanaatay dhex taallaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa mas'alatu lmakhluuqi fi lasli muxaramatun wainama inama ubixat lidaruura su'aasha makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraano ma bannaana wa inamaa ubiixat lildaruura waxaa loo banneeyaa keliya ka fursan waa daruura a baa loo banneeyaa laakiin asalku waa maxay waa manci hadduu qofku xaalatulidiraar galo naftu hayso xaalka noocaasoo kale su su'aasha waa u bannaanaanaysa waa u bannaanaysa xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey muxuu sheegay ina almas'alata laa taxillu ila liaxadi alaasa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam su'aashu yacni makhluuq wax la weydiisanaya uma xalaal aha cidnaba saddex mid mooyaane cid kale uma xalaal aha saddex qof bay u xalaal tahay saddex nooc saddexdii buu deedna tiriyey waa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa siwaaha yaa qabiisatu suxtun yaakulahaa saaxibuhaa suxtaa xadiiska waxaa ku sugan xasri ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaasa cid kale xalaal maaha markuu saddexdii tiriyeyna wuxuu yidhi wamaa siwaahaa saddexdaa wixii ka soo hadha yaa qabiisatu suxtun yaakulahaa saaxibuhaa suxtaa wixii ka soo hadhaa waa xaaraan uu qofka markaa la yimaadaa oo xaaraan markaa waxaweyn yani cunayo ama xaaraan samaynayo xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey hadalka markaa shaykhu lislaam ibnu taymiya uu yihi masalatu lmakhluuqi muxaramatu fi lasli wa inama ubiixat lidaruura wuxuu ku sugan yahay kitaabkiisa la yidhahdo alcubuudiya ayuu ku sugan yahay marka taana saas yadaa weeye tafsiilkeeduna caynkaas ayuu markaa noqonaya haddaynu u noqonno nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii may dhici jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam inay markaa iyagoo ka maqan inay u yeedhaan may odhan jirin yaa rasuul allaahi intay wax ka dalbayaan markaa saa may odhan jirin waxaynu garan karnaa saxaabada qaarkood iyagoo nebiga ka maqan calayhi salaatu wasalaam dhibaatadii markay la kulantay waxay yidhaahdeen ilaahay bay baryeen oo waxay yidhahdeen balliq canna yacni markaa ilaahu naga gaadhsii warkayaga nebigii calayhi salaatu wasalaam naga gaadhsii ma odhan yaa rasuul allah oo nebigaana maqlaya ama nebigaa markaa waxaweyaan yani markaa warkayagu waa gaadhayaa isagaanu markaa baryaynaa yani may odhan allah bay baryayeen baryayeenoo lahaa ilaahay oo khabarkayaga markaa gaadhsii nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadhsiiy marka inamaa kaanuu yadcuuna allah allahun bay baryi jireen allaahun bay baryi jireen laakiin iyagoo nebiga ka maqan calayhi salaatu wasalaam inay wax ka dalbadaan ama baryaan kullu daalika ma dhici jirin waxay ahayd sida marka waxa weeye qulubtooda ugu xidhnayd allah ay ugu xidhnayd sida markaa loogu barbaariyey towxiidka iyo allah keligii inay baryaan iyo inay markaa waxa weeye garanaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu khabarkooda marka aanu ogayn wixii loo waxyoodo mooyaane ee waxii loogu sheego mooyaane inaanu ka warqabin sidaa ay garanayeen sidaa ay garanayeen markaasaa dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin markaysaa markaa sheekh hebel ama sheikhooda waxay ku leeyihin waa ahlu kashfi oo waxba kama qarsoona caalamkao dhan buu wada daalacanaya ya waa sidii markaa warqad yaroo sidaa u hor kale markaasuu meel walba waa arkayaa waxa ku sugan weliba marka waana ahlu khudwo yacni waxa weeye tallaabadu halkan ka qaado wuxuu dhigi karaa maka ama madiina hadduu doonana waaba dhaafin karaa adduunyadu waxay uga dhigan tahay alardu kullaha kalkhutwa tallaabay uga dhigan tahay oo talow derajada miyaan nebigu gaadhin derajaday leeyihiin sheekha iyagaa gaadhay miyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaadhin maxaa isagiiyo abubakar saddexda habeen iyo saddexda maalmood godka bahaluhu markaysa markaa ku jiraane godad leh ay ugu jireen oo ugu dhuumanayeen maxay intay saa u tallaabsadaan madiine u dhigi waayeen lima derajada may gaadhin miya markii dambe maxaa ninka gaalka ee wadda yaqaanka ah ee jidadka yaqaana ay u kiraysanayeen ya oo intaasoo habeen iyo intaasoo maalmood ay usii dhexayeen oo usii rafaadayeen maxaa marka waxa weeye markay ghaswatu badrin dhici doonto waddadii ay ka filayeen in markaa safarka qureysheed iyo xoolaha qureysheed inuu soo marayaan in yar bay xaggan uga leexdeen abu sufyaan baa safarka hogaaminayay tijaaradii quraysheed baa meesha maraysay ee shaam laga soo waariday tiro yar oo ragaa wadda hadday ugu badato afartan nina waa xoolihii qureysheed baa meesha maraya loogu talagalay mawaasimta in lagu iibiyo taasay markaa dooneen yacni markaa inay cadowgii ka qabsadaan maadaama marka waxaaan yani markaa dee aan markaa nabadii ka dhexayn iyo heshiis aanu ka dhexayn oo markaa dagaalkii laysu hambaynayn abu sufyaan tibaax buu helay waddadii waa ka leexiyey dareen buu helay markaysa markaa dhaqdhaqaaq inuu jiro dabeed markaa halkii beder iyo halkii buu yimi adigu ninbuu kula kulmay meeshii markuu kula kulmuu yidhi waxaad qoonsato ma aragta ninkii baa yidhi waxa kalean qoonsado ma arage laba ninaan garan waayey ayaan markaa halkan soo maray maxay wateen laba tuldood haye dabeedna wuxuu yidhi ma fadhiisiiyeen tuldaha markaasuu yidhi ha waa fadhiisiiyeen itus buu yidhi meeshay meeshii baa la geeyey saaladii ayuu qaaday sidaasu u burburiyey waa saalo qoyan markuu burburiyey baa waxaa ka soo baxday laftimireed halkiibuu wuxuu gartay in madiine ay ka yimaadeen waa iyagaa timirta markaa aada u beerta marka waxa weeye yacnii geelooda inay timir siiyaan waa dhacdaa halkaasuu markaysa markaa wuxuu yani markaa dareemay ciidan markaa ka yimi madiina inay markaa yihiin waddadiibuu markaysaa beddeley waxa weeye xagga markaa khoorriga badda ayuu safrihii u leexiyey ninna waa kiraystay waa diray qayladhaan ah oo idhi intaasoo halaad baan ku siinayaaye marka cararo quraysh ku dhexdhaca waxaad tidhahdaa muxamed iyo kala gaadha yacni xoolihiinni safarkiinni meesha u leexiyey iyo meesha marka waxa weeye beder ay tahay wax yarbaa ay isu jiraan tuur yar baa dhaxaysa oo kura ah hadda maaragta haddii xaggaa la yska taago way muuqanayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ogeeyey in halkaa inay marayaan sidii bayna ku badbaadeen qiso labaad ghaswatulkhandaq markii ay dhacday oo nimankii gaashaanbuurtii gaalada ay soo duuleen muddo doora ay meeshii fadhiyeen oo joogeen habeenkii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam bnu bnulyamaan ayuu u diray inuu ka war doono mu odhan anigaa marka waxa weeyaan maqlaaya anigaa og anigaa waxay ku xanshaashaqaan iyo waxay ku tashadaanba ka warqaba warkooda igama qarsoona ee saxaabi buu yidhi warkooda inoo keen warka qowmka inoo keen waxna ha soo darrisiina waxba ha samayn xudayfa sidii buu ku tegey ciidankii buu dhex galay warkiina khabarka isagaa u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadna waxay ka aaminsan yihiin shiikhoodu caalamkao dhammi inay uga dhigan tahay sida labada xaashiyood ee hor yaalla saasoo kale inuu marka caalamkao dhan daalacanayo meel walba arkaayo ya wax ka qarsoomaya aanu jirin waxyaalay ka ictiqaadsan yihin waxaa ka mid a qaarkood inay leeyihiin yacni weli hebel baa wuxuu yidhi wa aclamu cilma allaahi uxsii xuruufahu cilmiga ilaahay baan ogahayoo xuruuftiisaba waa koobay ya yacni markaa nebi khadir iyo nebi muuse muxuu ku yidhi khadir cilmigayga iyo cilmigaaga marka la ysku daro cilmiga ilaahay marka loo eego kama duwana yacni markaa shimbir markaa afka badda saa u gelisay oo ka soo saartay bad maxay ka dhicin afkaa maxay kaga dhicin intaa in la eg kama duwana intaana taqriib baaba laga tilmaamaya iyo soo dhoweyn calaa kulli xaal yacni ashyaada marka waxa weeye makhluuqaadka baryada la baryayaa yani dawaabidda noocaasa ayay leedahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk